rajab cami alfin warbacumiya warbaciin hijrat mustafa sala allahu calayhi wali wasalam aw ligirat shahri shacbaan cami alfin warbacumiya warbaciin hijrat mustafa sala allahu calayhi wali wasalam xayثu yumkin an yakuuna ثalaaثiin aw yakuun bidayat shahr shacbaan wاlcilmu cind allah majliskan waa majliskii waa majliskii sideed laba iyo siddeetanaad ee majaalis ulka ee sharxa kooban ee kitaabka macaalim الsuna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah soddonka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sal اllah alay waslam amaba waxaa dhici karta inuu kow Eh, shacbaan ay noqoto kun afar boqol iyo afartanki jir nabigeena sala allahu aleyhi waali wasalam alla waxaan ka baryaynaa inuu muxuu ahay ikhlaas iyo towfiiq iyo takmiilba na siiyo baabu fidaa'i lasraa dadka asraaga ah ama lasoo qafaashay oo afduuban in lasoo furto ayuu baabkan u baab yahay waxaan kusoo jirnay kitaabu jihaad fi jihaad fii sabiili illah haniimada axkaamteedan kusoo jirnay baabkan waa baabka labi tobanaad xadiidka laba kun boqol iyo toddobaatanaad can imraan ibn xusein waxaa laga wariyey can imraan ibni xuseynin radia allahu taala anu arda ana nabiya nabigeena sala allah alay slm fadaa wuxuu furtay rajulayn laba nin ayuu soo furtay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah birajulin buu kusoo furtay oo min almushrikiina gaalada ka mid ah gaaladii lala dagaalamayey nin ka mid ah oo lasoo qafaashay ayuu nabigeena ku badashay laba muslimiin ah oo gaalada ay haysteen weyaan shan meelood hal meel eh, haniimada wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay xoolihii lasoo haniimaystay markii shan meelood loo qaybay hal meel oo ka mid ah fa ana lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba ilaa akhiri ilaaya marka khumuska isaga wixii ku soo arooray adilah ama axaadiid ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo toddobaatanaad qaala albukhaari kha oo weliba muxuu ahaa jiidan ayaad aragtaan kha in wax lagu daro diyaar u ah oo jiidan aad aragtaan soo maaha khadaas marka maxay ahayd isilaax ayaan isku ogeynay mucalaqaat اlbukhaari allah yaftx aleyk mucalaqaat bukhaarige ayuu ka mid yahay mxuu ahaa baabka mxuu aha xadiidkan laba kun boqol iyo ko iyo todobaatanaad qaala اlbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu yihi raximah wa min addaliili daliilku ayuu ka mid ahaaday calaa ana alkhumusa khumuska lilimaami imaamku inuu leeyahay ayuu waxaa ka mid ahaaday ama uu ka mid ahaada weyaan wa annahu khumuskana yucطa in la siina yucطii inuu siina dhah bacda qaraabatihi qaraabadiisa qeyb ka mid ah duuna bacdin qaarna ay ku jirin ma qasama wa min addaliili daliil ayuu ka ahaaday amaba waxaa u daliilah calaa ana alkhumusa khumuska lilimaami imaamka inuu leeyahay oo asaga uu maamuli wa annahu imaamkana yucطii inuu siini bacda qaraabatihi qaraabadiisa qeyb ka mida duuna bacdin barkoodna ay ku jirin maa ayaa u daliila qasama الnabiyu nabigeena uu qeybiyey sal slm libani اlmualib reer bani اlmualib iyo wa bani haashim uu qeybiyey oo min khumusi khaybara khaybara khumuskii ka soo baxay ama laga helay ayaa u daliila weyaan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markuu khumuskii khaybar qeybiyey reer bani haashim iyo reer qolo walba waxbuu ka siiyey dad ayuu siiyey laakiin qaar buu ka tagay uusan siin nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa ka ah. marka bixinta khumuska marka iyo ciddu ku haboon matruukun linadari alimaam imaamka muslimiinta oo mas haya isaga ayaa taladeeda lahwayaan saas ayuu marka imaam bukhari ula jeeda raximahullah qaala cumar bn cabdilcaziz wuxuu yihi raximahullah lam yacumahum bidalika khumuskii nabiga calayhi salatu madaxooda kama simin oo dhammaantood ma wada gaarsiinin sala allahu calayhi waaalihi wasalam walam yakhusa qariiban mid dhowna duuna man huwa axwaju ilay qof kaga baahi badan in laga tago oo waxaa weeyaan qof qariib aad nabiga ugu sii dhow alayhi sala slam lasiima dhicin oo nabigeena calayhi salaatu salaam eh, muxuu aha walam yakhusa ma goon yeelin qariiban mid dhow duuna man mid sokadii axwaju ka baahi badan ilayhi xaggiisa weeyaan wain kaana hab ahad aladii kii acطaa uu siiyey limaa yashkuu liajli maa yashkuu wuxuu sheegana darteed oo min alxaajati baahi ah iyo walimaa masahum masathum wixii e, gaaray fii janbihi walimaa masatum soo idiima qorna walimaa masatum wixii taabtay ama ku soo gaaray fii janbihi nabiga dhinaciisa calayhi salaat slaam min qowmihim tolkooda iyo wa iyo kuwa tolkooda xulafada u ahaa dhibka kusoo gaaray awgeed ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u siinaayey macnaha qowlka uh, cumar bn casiis wuxuu yahay tan koobaad nabigeena sala allah alay slam khumuskii khaybar ma wada gaarsiinin qaraabadiisa sala allahu calayh wali waslem maxaa yeele rabbi wuxuu le subxana wa tacaala waaclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurba qaraabada nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo nabigeena calayhi salaat slaam iyo qabla dalika allah oo allah dee maxoolu qaadana waa maya waa jidka ilaahay subxaana wa tacaala saas marka la yidhi nabigeena sala allahu alay waslem qaraabadii o dhan ma siinin qaraabada qaarkoodna weliba kuwa sii dhowaana kuma gooni yeelin isagoo ka tegi dadka aadka ugu bahan oo ayaga ka ah, kama tegin sal alla slem haba ahaade nabigeena wuxuu bihi calayhi salaatu salaam waxyaabaha ad u siiyey oo kuwa qaraabo intuu ka taga dhowaa uu kuwa ka faga u siiyey sababta keenaysa waxaa ka baahida ay kuwaas dheeriga oo haysay tan labaadna amaba in eh, qaarkood kuwa nabiga uu siiyey calayhi sala slam marka nabigeena ay garab joogeen calayhi salaa slam oy nabigeenna difaacayeen oy nabigeenna calayi slam xitaa qaarkood lala eh, go'doominayey dhibka soo gaaray oo ka soo gaaray tolkoodii iyo muxuu ahaa kuwa xulafada la ahaa darteed ayuu nabigeena calayhi salaa slam qaarkood ugu goni yeelay saas ayuu kala joodaa wallahu aclam waayahay xadiidka laba kun boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can camr ibnu cabasata waxaa laga wariyey camr ibnu cabasa ibnu camir asulami waa abunajiix ayaa la yihahdaa shaam ayuu degnaan jiray waa saxaabi jaliil ah radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi camr ibnu cabasa sallaa binaa rasuula nabiga ayaana dujiyey sala allahu aley wasalam ilaa baciirin riti xaggii oo min almaqnami haniimada ka mid a ah, riti haniimada ka mid ahoo fadhiyo oo kale ayuu nabigeenna sutra intuu ka dhigtay ayuu waxaa weeyaan xaggiisu noo dejiyey oo isaga ayuu mxuu ahaa gabaad ama sutra ka dhigtay falama salama goortuu nabiga salaam noqsaday calayhi sala slam akhada wuxuu ka soo qaatay wabaratan duf yar min janbi albaciiri ritiga dhinaciisa ayuu tima yar ka soo gooyey uma qaala wuxuu yidhi walaa yaxilu ima bannaana lii aniga min hanaaimikum haniimooyinkiina milu haada kanoo kale igama bannaana haniimada adinka aad leedihiin ood soo haniimaysateen intaasoo kale igama ogola kow ila alkhumusu khumusku marduud fiikum adinka ayaa hadana linku celinaya wax mxua ah farda lagu iibiyey wax mxuah seefe lagu iibiyey wax ah, dilqurbaha la siiyey wax ibna sabiilka la siiyey wahaakada saas ayaa mxuu ahaa eh, ayuu noqonayaa khumuskiina laakiin nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam faygii waad ogeydeen wixii ilaahay u soo celi subxaana wa tacala way ka duunaayeen wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaab walakin ayad kale wamaa afaa allahu calaa min ahli qura lilahi walirasuli diqurba hakada naam waayahay abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can abi zubayr waxaa laga wariyey abu zubayr magaciis waxaa la yihahdaa muxamed ibnu muslim muslim ibnu tadrus muxamed ibnu muslim ibnu tadrus daa'iman wuxuu wax ka wariyaa ninka la yihahda jaabir bn cabdillahi radia allahu tacala anhu arda amaba haaliban waa ree asad al asad ilmaki weeyaan wuxuu ku xigaa wusط taabiciin taabiciinta kuwooda mxuua dhadhexaadka ayuu ku xigaa weyaan wuxuu geeriyooday hijrada nabigeen marka ala sl slam lix iyo labaatankii boqol kadib boqol iyo lix iyo labaatan ayuu geeriyooday alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay saduuqu mudlis waa saduuq saduuqa waa taqaanaa ragga saduuqa loo yaqaano xadiidkooda martabadiis xasan ayuu noqdaa waana mudlis ninka la yidhaha imaam dahabi caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay hiqatun xaafid wa kaana mudlisan waa nin iq ah oona xaafi ah saduuq ma ahan laakinahu tadliis ayaa ku jira saas ayuu leeyahay raximah اllah alcumuum marka abuzubayr waa nin koleyba maqbuul ah oo nin yani riwaayadiisa la aqbalyaan kala jeeda maqbuulkii agga isilaax kalama jeeda qaala wuxuu yidhi su'la jaabir bn cabdillahi ayaa la weydiiyey radia allahu taala an arda kayfa seeba kaana rasuullah nabiga alluh sal slm yasnacu mid ku sameeyey bilkhumus khumuska nabigeena muxuu yeeli jiray qaala wuxuu yidhi muxuu aha jaabir kaana wuxuu ahaa nabigeena calayh sl slam yaxmilu rajula mid qof mid mxuu ahaa ku xambaaro minhu khumuska xaggiis yani qofkuu gaadiid ka siin jiray fii sabiillah jidka alle uma alrajula kadibna nin kale uma alrajula kadibna nin kale yacni gaadiidkii jihaadka ayuu nabigeenna ka dhigi jiray khumuska sala allahu calayhi wasalam imaam axmed ayaa soo saaray waa xasan weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can ataa bin abi rabax waxaa laga wariyey raximah llah fii qowlihi tacaala qowlka alle uu yidhi ama fii qowlihi caza waclamuu waxaad ogaataan anamaa shay hanimtum aad haniimaysateen oo min shayin shay ah fa ana lilahi alweyne ayuu u sugnaaday khumusahu khumuskiisa iwa lirasuuli rasuulka qaala wuxuu yidhi khumusullaahi khumuska alle iwa rasuulihi rasuulka alle khumuska uu leeyahay oo ayadda ay sheegtay waaxidun waa hal shay laba khumus ma ahan hal khumus weeyaan shan meelood hal meel kaana nabiy nabigan waxaa sal slam yasnacu fiihi wuxuu ku samayn jiray maa shaa wax alle wuxuu yani cidda u raba ayuu nabiga isan jiray isaga ayaa maamulkeeda loo dayn jiray sala allahu alayh ali waslm fi sunan kubra alfasl اhaali faslka saddexaad aljizyau wlmuwaadaca aljizyatu jizyada iyo wlmuwaadacatu iyo isbadbaadinta in laisbadbaadiyo oo nabadgelya lagu wada noolaado gaaladii muslimiintii ayuu mxuu ahaa fasalkan fasal weyaan baabu lafaa bicahdi ballan haddii la galo oo gaaladii ballan lala galo in la oofiya inay waajibta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can xudayfata ibnyamaan waxaa laga wariyey radia taala arda qaal xudayfa maa manacanii igama reebin an ashhada badran badar ina xaadiro ilaa anii aniga kharajtu waan baxay ana ani wa abii aabbahi xusaynun ayaa soo baxnay qaala wuxuu yidhi fa akhadnaa waxaana qabtay kufaaru qurayshin quraysh gaaladeedii ayaa muxuu ahaa gacanta nagu dhegeen qaaluu waxay yidhahen adinka turiiduuna waxaad doonaysaan ood u socotaan muxamadan nebi moxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ayaad u socotaan weeyaan faqulnaa waxaan nidhi maa nuriiduhu maxamed uma soconno xaggiisa uma soconno weeyaan maa nuriidu ila almadiina annaga madiina baan u soconnaa fa ataynaa rasuulallahi baan u nimid sala eh, fa akhaduu waxay naga qaadeen mina annaga cahd allahi ballanta alleh iyo wamihaaqahu ballantiisii dhaarta lagu adkeeyey lanansarifanna lawallahi baan ku dhaarne nansarifanna waan u laamaynaa waan u laamaynaa ila almadiinati magaalada madiina walaa nuqaatilu macahu nabiga lama dagaalamayno oo lama soo dagaalgalayno faataynaa sal allah alay slm faataynaa rasulah baa u nimi sal allah alay slm faahbarnaahu lkhabra arrinta ayaan u sheegnay iyo ballantiga gaalada naga soo qaadeen faqala wuxuu yidhi insarifa laabta oo madiina u laabta nafii lahum bicaadihim ballantoodan u fulinaynaa wanastaciinu allaha calayhim allaweyna u kaalmaysanayna subxaana wa tacaala marka ballan ilaalinta nabigeena daraba fi dalika almaal aclaa yacni tusaale kan ugu sarreeyey ayuu nabigeena ka dhigay sala allahu alay slm wacdarati la dhihi jiray ballanfulinta nabi moxamed calayi sala slam cid ku gaari karta lama arko weyaan annagana waxaa nagala rabaa inaan isaga ku dayana muslim ayaa soo sar xadiiska baabun almuslimuuna muslimiinta yascaa waxaa u tallaaba qaado oo mas-uul ka noqda bidimmatihim ballantooda adnaamkan ugu liidan ayaga muslimiinta magacooda waxaa ku ballanqaadi karo kan ugu liidan ayaa mangelye samayn karo saas weyaan xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can cabdilaahi bni camr bn caas waxaa la wariyey radia allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr qaala rasul ll wuxu yiri sal slm almuslimuuna muslimiinta tatakaafa'u way isu dhigantaa dimaa'uhum dhiigyaalkooda macnaha maxay tahay mid daciif ah mid xoog badan dilo ama dumar la dilo oo rag u dila ama dumar ay rag disho ama mid saqiir wax dila ama kabiir yani nooc kasta ahaada mid taajir mid madax hakada dhiigga muslimiinta waa mid yani kan xooga badan iyo kan awooda badan iyo kan madaxnimada haysto haddii uu mid miskiinho daciif ah oo lomooye wii loo aqooni jiray uu dila waxa weyaan waa loo dilaa isna dhiigooda uu isu dhigma ayuu nabigeen sal allahu aleh waslem yasca waxaa u shaqeeyo oo u istaaga bidimmatihim ballantooda adnaahum kan ugu hooseeyo wayujiru calayhim wayujiru waxa badbaadiyo oo magangeliya calayhim dushooda aqsaahum kan ugu fogaanta badan ayaa qof badbaadiye oo dhaha hebel anaab muxuu ah maangeliyey aan taabanin waa mid meel fog iska jiro ama mid waxaa weeyaan xataa qaraabanimo ka fog amaba waxaa weeyaan xagga liidan xagga martabada iyo mansilada wa hum muminiintana yadun waa hal gacan calaa man siwaahum cidi muxuu ah ka soo hartay iyaga ayaa walaalo ah weeyaan yaruddu wuu cilinayaa mushiduhum koodii muxuu awooda badan calaa mudcifihim kankooda tabarta daran oo gaadiid ahaan gaadiidka u wata badan yahay wuxuu ku celin laha kan gaadiidkiisa uu tabar daran yahay amaba kan dhaqaale ahaan u fiican kan dhaqaalaha liidan ayuu ku celinayaa kan awood ahaan wax xamaali karo wax qaadi karo awoodda lah kan miskiinku ku celinaya saas weeyaan almushiddu waa kan awoodda lah si uu awood ku yeeshaba waxaa weeyaan mudcifkana waa kan tabarta daran wamutasarihim wa kan sariyada iyo gaadiilada la socdo duulaanka nabiga uu la socon ala sl duulaanka yar qaado wuxuu ku celinayaa calaa qaacidihim kan fadhiyo oo magaalada jooga oonan duulaankaas gelin amaba meeshii laga duulaan galay joogay ayuu wixii uu soo helo kusoo celinaya weyaan kow laa yuqtalu lama dila muminun qof mumina bikaafirin gaal looma dila weeyaan walaa cahdin mid balan u saaxiib cahdi ee heshiis u saaxiib aho gaal ahaana fii cahdihi oo weliba ballantiisi ku jiro wakhtigiisii gaal uu dilooma dilo weyaan xadiidkan qaybta hore fahanay qaybtan dambe marka walaa yuqtalu muminu bikaafirin walaa duu ahadin fii cahdihi walaa duu ahadin fii cahdi waa fududahayo qof gaal oo xarbi ah oo muminiinta la dagaalama ayaa waxaa dilay qof muxuu ahaa e, musaalim amaba waxay u yaqaanaan saaxibu cahd nin gaal ah oo muslimiinta ku dhex oo waxaa weeyaan ballanta e, iyo cahdiga muslimiinta ay wada galeen uu shaqayna ayaa wuxuu dilay gaal xarbi ah gaalka xarbiga uu dilay in dartii loo dilo gaalkii mucaahadkaa loo dila lama ogola ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh qodobkaas waa qodob iska fudud laakiin mushkiladdu waxay ka tagan tahay laa yuqtalu muminu bikaafirin qof mumina gaalma loo dilaa mas looma dilayo marka axaadiis sharxay laba qowl bay isku hayaan amaba fuqahada laba qowl bay isku hayaan qowlka koobaad waa iska fudud yahayo walaa yuqtalu lama dilo muminu qof mumina bikaafirin gaal looma dilo macnaheeda maxay tahay ay bikaafirin xarbiyin gaal xarbi ah oo muminiinta dagaal uu ka dhexeeyo ayuu qof mansuna dilay sowma ma loo dilaya jawaabta maxay tahay waa maya ila laba qofa dagaalamaysa weeyaane marka sidaas gaafir xarbi ah oo dagaal muxuuaha lagula jiray isaga qof mumin oo dilay looma dilaayo weyaan qof mumina oo dilay kaafir qodobkaas waa qodob taa marka hadii la yidhahdo waa iska fududahay marka eh, taas waa fududahay laakiin eh, qowlka labaad waxaa weyaan maya kaafir mutlaq waa ay leeyihiin oo diye iyo baabka ha timaado laakiin qatligii maadaama laa tatakaafa dimaa'uhum xadiidka hore mafhuumkiisa ayaa wuxuu ahaa muminiinta inay dhiigooda isu dhigmo laakiin kaafirka iyo muminka ma isu dhigma taas ayay leeyihiin masalada marka masale raajix eh, muxuu ahaa khilaaf ku jiro weyaano kaafirkaas xarbi baa lagu qaydayaa kan dambe shaki ma lahan oo muxuu ahaa eh, ah, saaxibu cahdiga marka leeyahy qofka ballanta u saaxiibka qofka aan loo dilaynin waa kaafirka xarbiga qowlan waaxidan ila gaalnimada waa ka siman yihin kaafirka xarbiga waa laakiin tan hore ayay culimmada isku hayaanoo kaafir xarbigaa lagu qaydayaa iyo laguma qaydaayo waalcilmu cinda allaahi caza wajal xadiidkaas abu daawuud ibn maaja soo saaray waana xadiis saxiix weeyaan baabu amaani nisa dumarka magangelyada ay magangeliyaan iyo amaanu nisaai wa jawaarihina iyo qofkii ay iyaga ay martageliyaan ama magangeliyaan jiwaarka iyo ammaanka qofka ay ammaangeliyaan iyo qofka ay badbaado geliyaan amaba ay muxuu ahaa yihaahdaan anaga qofkan annaga ayaa magan uu noo magangeliyaan weyaan xadiidka laba iyo toddobiyo todobaatanaad can abi murata waxaa la war abi mura abuu mura kuu ahaa mawla umahani umahani binta abiaalib abi aalib gabadhii u dhalay umu hani radi alahu taa anha ardaha oo sayd cali walaashii ahayd eh, wiil ay uraysay ama nin ay uraysay abi mura la yihahdo wayaane raximah اllah waradia allahu can umahani anahu ninka l abi mura samica wuxuu ka maqlay uma hani radia allahu ta an ardaha binta abi aalibin taquulu iyadoo lah dahabtu waxaan aaday ilaa rasuulilah baan aaday sala اllahu alayh ali waslem caama alfatxi sanadkii maka la furtay ayaa nabigeena aday sala allahu calayhi waali wasalam fa wajadtuhu nabiga ayaan la kulmay yakhtasilu isagoo qabaysani oo kormayrani wa faatimatu faatima ibnatuhu gabadhiisa ahayd tasturu ay asturays yacnii maro u xirtayoo iyo wax dahb ay u xirtayoo ayada asturayso oo dadkii indhahoodii ka qarinaysa weyaan fasallamtu caleyh waan salaamay fa qala wuxu ihi tantay ahayd faqultu waxaan idhi ana aniga ummu hani ayaana bint abi aalibin faqaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla sl marxaban biumahani umahani soo dhowow falamaa faraqa min husli markuu nabiga qabayskiisa mxuu ahaa ka faaruqay qaama wuu istaagay nabigeena sal slm fa sallaa wuxuu tukaday amaaniya rakcatin sideed rakca ayuu nabigeena tukaday waa labalabo abcan multaxifan isagoo weliba ku duduuban fii thawbin waaxidin hal mara hal mara nabigeena isagoo xiran ayuu nabigeena tukaday calayhi salaatu salaam sideed rakca faqultu waxaan ya rasuul rasuulka allow ama wuxuu sheegay ibnu ummi hooyaday kii ay dhashay waa cali bn abi aalibin caliyuun annahu isaga qaatilu dili rajulan inuu dili qad ajartu aniga aan magangeliyey qof aniga magangelye aan siiyey oon dhahay lama taaban karo ayaa wuxuu leey waan kaaga hoos mariyo qortanka jari fulaan ibnu hubayra waa ninka fulaan inuu hubayre la yidhahdo alimaam nawowi wuxuu leey alxaari ibnu hishaam almahzuumi ayaa ninkaa la yihahda alxaari ibnu hishaam almahzuumi ayaa la yidhahdaa ibnu hubayrahaas ayaa waxaa weyaan aan badbaadiyey calina wuxuu le waan dilaya fa qala rasul wuxu yh qad ajarna waan magangelinay man qof ajarti aad magangelisay yaa umma hani umma haniyey qaalat waxay tihi ummu hani wadalika duxan barqin ayuu ahaa ayay leedahay radia taala anu ardaaha muslim ay xadiis soo saaray marka qof dumar ah haddii qof uu badbaadiyo oo mu'minad ah qofkana uu muxuu ahaa kaafir weliba xarbi yahay far lama saare far lama saaran weyaan marka qofka muminka ah daa'iman wa abadan waxaa weyaan inuu wax badbaadiyo amaba waxaa weyaan wax magangeliyo waa loo ogolya hadduu mxuu aha qof magangeliyana annagana waxaa wey inaan taabana loomanoolama ogolo weyaan xadiidka laba kun boqol iyo siddeed toddobaatanaad can caaishata radi allahu taala anha qalat waxay tahay caaisha in kaanat ilmar'atu haweenaydii waxay ahayd latujiru mid badbaadiso oo magangeliso cala almu'miniina mu'miniinta dushooda ay magacooda jirtay fayajuusu arinkan wuu banaanaan jiray oo waa la jiray ijaazadan fayajuusudan wuu banaanayaan jiray amaba wuu socon jiray labada waa abu dawud ee sar xadis saxiix labada macno waa laba macno saxa baabu imi man qatala mucaahadan qof ballan ku jira oo muminiinta heshiis la ah qofka dila dembiga aad leeyuu baabkan u baabay xadidka kun boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can abdillahi bni camr caas radi allahu ta anuma an wuxuu yidhi man qatala qofka dilay mucaahadan oo ballanta muslimiinta ku jira oo gaal ah lam yarax ma carfisto raa'ixata aljannati jannada carafteeda udugeeda ma hela weeyaan saasuu nabiga cadayna sal slm wa ina riixaha udugeedana tuujadu waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sana inta loo socda udugeeda laga helaa weligiis muxuuaha janno alla ma udugsanaya ayuu nabigeena cadayna sal slm buhari xadii soo saaray ama janno alla ma udugsanayo weyaan baabu taxriimi alqadri ballanfuryada iyo khiyaanada iyo dabandaabyada iyo dad balan laisku ogaa in muxuu ahaa lama jaxaabiyo xaaraanimada iyo baabkan u baabay xadiidka laba kun boqol iyo siddeetanaad can cumar xal radi allahu ta anhuma ana rasuula rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi ina alghaadira qofka ballanburyada sameeya yunsabu lahu waxaa loo taagaa liwaaun cala aladweyni yowma alqiyaamati ayaa loo taagaa fa waxaa la yidhahdaa hadihi qadratu fulaan ibnu fulaan hebel ina hebel ahaa ballanbaxyadiisi waatan ayaa la dhahaa oo calankaas weyn oo ummadda dhan ay ku garat inuu ballanxumo yahay ama ballanlaawo inuu yahay oo ummaddii alwaluuna walaakhiruun ayaa lagu fadaaxaynaya nabi aadam calayhi waaleyhi salaatu wasalaam ilaa qiyaamada ay ka dhacda ummaddii o dhanna halkaa joogta calan ay wada arkaana loo taagaya oo la dhihi doonaa waa ballanti uu ka baxay ballantaas nooc kastaba ha noqoto markaa hahay bukhaari muslim xadis soo saaray xadiiska laba kun boqol iyo ko iyo sideetanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey abi saciid alkhudri man ismuhu sacad ibn malik qala rasul wu yh sl likulli qaadirin mid kasta oo ballanbaryo sameeya liwaaun calan ayaa u aad u weyn yowma alqiyamati maalinta qiyama yurfacu lahu waxaa kor looga qaadaa biqadri qadrihi ballanburyadiis intay la ekayd ayaa loo kor qaada mid yar haddii ahayd mid yar ha sii mid weyn haakada ala hooyay walaa qaadira mid ka ballanburin badan ama ka weyn walaa qaadira ballanburye oo cadama kooinaan badan ma jira qadrin xagga ballanburinta min amiiri caamatin dad guud ahaneed mid amiir u aho madax u ah wax ka weyn lama arka maxaa yeelay lianna qadrahu yatacadaa ilaa karatin wa jamaca ballamburyadiisa qof io laba kuma maadaama nin mas yahay ummado badan ayaa waxaa weyaan ay utalaabaysaa ay u tallaabaysaa marka ballamburyada in laiska dhowro waa waxaan laga maarmayn xadiidka laba abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu an nabi nabigana wu sl sl qal nabigana qayada wuxuu xadiday wuxuu xiray alfatka in qofka la shirqoolo oo shirqool lagu dilo ayuu mxu iimaanka ayuu xiray weyaan laa yaftiku mumina qof mumin wax ma shirqolo sideedaba qof mumina inuu qof shirqoolo dhaqan uma laha ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay slm abu daawuud soo saaray waana xadiis saxiixa baabun fi ljizyati jizyada ayuu baabkan u baabaya jizyada waxaa weeyaan waa xoolo laga qaada gaalada waxaa weye oo muminiinta maxaa laga qaadaa ya zaka laga qaada muminiinta muminiin zaka laga qaadaa gaalada muxuu ahaa markay mm, beled alislaam ku sugan yihiin oo waxaa weeyaan badbaada naftooda iyo maalkooda iyo diintooda loo badbaadina waxaa laga qaadaa iyagana aljizya jizyada iyo zakada yaa badan zakada marar aad u badan marka dadka dhahaan muxuu ahaa dadkii waa la adoonsani oo gaaladii ku noolaa muslimiinta dalkoodii waa la yeeli muminiinta baa laga qaadaa zaka laga qaadi zaka laga qaaday oo waxaa weeyaan wa fii amwaalihim xaqun lisaa'il walmaxruum xaq kale ayaa maalka aa lagu leeyahay waxaa weeyaan wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi yacni waxyaabo badan oo xataa zakada ka baxsan xuquuqaha lagu leeyay qofka muminka laga qaadaya oo ilahay ka rabaa subxana wa tacaala marka inuu inay bixiyaan oo alla booriyey marka waxaan kala jeedaa jizyada la qaada marka marka loo eega zakada ayada ayaa aad ugu yar ayada ayaa aad ugu yar weyaan waaya aya zake lagama rabo ma ka ansaaysa hadday bixiyaan waaya xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can saa ibn aziid waxaa laga wariyey radi allahu taala qa wuxu hi saaib akhada rasuullah nabiga alle wuxuu qaaday aljizyata jizyada wuxuu ka qaaday min majuusi albaxrayn baxrayn kuwoodii majuusta ah, dabcaabadka ayuu ka qaaday wa akhadaha cumar min faris reer farisna sayd cumar ayaa ka qaaday radi allahu taala arda wa akhadaha cuhmaan bn cafaan radi allahu taala min afurs nimankaas fursiga oo muxuu ahaa ree faris ayuu ka qaaday weyaan marka qolyaha in laga qaadi karo oon ahlu kitaabka bas ay gooni ku ahayn ayaa laga qaadana xadiidkaas tirmidi ayaa soo sor xadis saxiixa xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo siddeetanaad can aslam waxaa laga wariyey aslam ninka la yihahda mawlaa cumar ibn khataab radi allahu taala anu arda ana cumar ibn khataab radi allahu taala anu arda daraba aljizya jizye ayuu saaray calaa ahli dahabi dadka dahabka haysto arbaca danaaniir afar shinloo dahab ayuu dusha ka saaray sanadka dhan wa calaa ahli waraqi dadka muxuua ah fidada u saaxiibka ahna arbaciina dirhaman afartan shilin oo fido ah ayuu saaray waxaa sanadkii o dhan maca daalika intaa waxaa weheliye arsaaqu lmuslimiina muslimiinta martiqaadkooda ya dayfka xaqu dayfki wa diyaafa alaaa ayaamin iyo saddex maalmood martiqaadkeed yacnii tan dambe waa waxaa weeyaan waa caطfu tafsiiri imaam ibi fii sharxi bukhaari wuxuu leeyahay waa caطf tafsiiri tan hore tan dambe isku macno maca dalika arsaaqu lmuslimiina muslimiinta irsaaqooda ayaa laga rabaa wa diyaafatu alaaata ayaamin yacnii saddex maalmood martiqaadkood weyaan hadda muminiintaba qofka markuu imaado soo xaq saddex maalmood ma lahan sidaasoo kale waa yani muslimiintii ay wax badan ay iska shabahayaan dadkii mucaahadiinta ahaa abaraani ayaa soo saaray isnaadu saxiix weyan xadidka laba kun boqol iyo shan iyo sideetanaad can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal slam farada aljizyata jizya ayuu muxuu aha farad yeelay calaa kulli muxtalim muxtalamin calaa kulli muxtalimin mid kasta oo qaangaar ah oo min ahli yaman ree yaman ah diinaaran diinaaran shilin shilin oo dahab ah bayhaq ayaa soo saaray weeyaan alfasl araabic faslka afraad waxaan filaya faslka u dambeeyo kitaabkan aan kusoo jirnay oo saddexiy tobanaad alfasl araabic faslka afraad alkhaylu oratanka baratanka ayuu muxuu aha fasalkan faslay weeyaan fardaha iyo mansilada ay ka joogaan islaamka iyo eh, ramyiga iyo toogta booska ay joogta iyo mxua fardihii iyo awrta in lagu tartamo ayadana muxua orod musaabaqa la sameeyo ayuu muxuu aha fasalkan faslay weeyaan baabu alkhayli baabun alkhaylu khaylka fardaha macquudun waxaa lagu xiray fii nawaasiiha muxuuaha foodeeda fooda iyo timaha yo halkaas ugu yeelo weeyaane alkhayru ayaa lagu xiray weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo lixii sideetanaad can cabdilahi bn cabdilahi bni cumar radi allahu taala anhuma qala cbdillahi bn cumar qaala rasul lah wuxu yuri sal slm alkhaylu fardaha fii nawaasiha foodeeda ayuu alkhayru khayr ahaday ilaa yowmi qiyamati ilaa maalinta qiyama la gaara nawaasida waa timaha iyo halkaa ku yeello oo fardaha iyo muxuuha halkaa ugu yeello weeyaan yacni macnaheeda maxay tahay fardaha khayr badan ayaa lagala kulmaa wuxuu leeyahay annawaasi jamcu naasiyati wahiya shacru almustarsil cala aljabha wakana binasiyati can jamiici daati lfaras yani faraskii o dhan ayaa loola jeeda weyaan maxaa yeelay faraska waa lagu duulayaa faraska waa lagu tababaranayaa faraska wax badan marka ilaahay maalinta qiyaama inuu baaqi noqonaana waa laga qaadanaya weyaan waayahay xadiidka laba kun boqol iyo bukhaari iyo muslim soo saaray xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu ta arda qal nabiy nabigan wuxu yih sal slm man ixtabasa qofkii xabisto oo farasan faras fii sabiililah jidka ale iimaanan bilah alweyne isagoo rumaysan wa tasdiiqan rumaysan biwacdihi yaboohiisa oo muxuu ah, uu ballan qaaday qofka mujaahidka ah wanaag u heli fa ina shibacahu dharagiisa iyo wariyahu cokanaantiisa dharaga uu dhargay muxuu ahaa faraskii iyo biyihii cabitaanka u cabay iyo warawthahu iyo degadiisa waa saxarihiisii iyo wa bowlow kaadadiisa fii miisaanihi miisaankiisa ayaa la saaraa yowma alqaamati maalinta qiyaamo saasuu nabigeen cadayna sal slm imam bukhari ayaa soo saar xadidkaas xadiidka laba kun boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad can jariir bn abdillahi albajali waxaa la wariyey radi allahu taala anhu qala wuxu uhi jariir ra'aytu rasuulahi barak sal slm yalwi isagoo muxuu ahaa saa u laabi naasiyata farasin faras muxuu ahaa foodii isagoo saa u laabi ayaan arkay biisbucihi fartiisaa ugu laabi kow wa huwa yaquulu isagoo alkhayru fardaha macquudu waxaa lagu ui binawaasiha muxuu ahaa foodeeda alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaamati alajru ajar iyo walhaniimatu haniima ayaa laga helay weeyaan baabun alkhayl alaaثa fardaha waa saddex fardaha la kaydsado meel la dhigto amaba waxaa weeyaan eh, fardaha eh, la tarbiyaysto oo la dhaqaalaysto waa saddex qaybood weyan xadidka laba kun boqol iyo sagaaliy siddeetanaad can camr shaybani waxaa laga wariyey can abi camr ashaybani waxaa laga wariyey abi camr shaybani miyaa taqaanaan sacad ibnu iyaas alkuufi wa sacad ibnu iyaas weeyaan nabigeena sal lla slam zamankiisa uu soo gaaray laakiin nabiga lama kulmin laakiin zamankiisu soo gaaray kibaaru taabiciin waa wuxuu geeriyooday shan iyo sagaashankii amaba lix iyo sagaashanki jir nabigeena sala allahu caleyhi abi camr shaybaani ay wuxuu ka wariyay can rajuli oo min alansaar ree ansaaridda waa saxaabi wa jahaalatu saxaabiyi laa taduru can nabiga nabig wxu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi alkhaylu fardaha alaaun waa saddex farasun faras oo yarbituhu rajulu qofka u xirta fii sabiila jidka alle fa amanuhu lacagta lagu soo iibiyey ajrun waa ajar wa rukuubuhu koritaanka la koran ajrun waa ajar wa cariyatuhu in la cariyayn ajrun waa ajar wa calafuhu daaqsiintiisina ajrun waa ajar kaas waa muxuu ahaa ajar socdo weyaan iyo wa faras wa yuhaaliqu jamcu miqlaq wa jamcu miqlaq waxaa weeyaan waa sihaam wa faras oo yukhaaliqu calayha qofka uu muxuu ahaa ku khamaar ciyaaro wa farasun faras oo yuqaaliqu uu ku khamaar ciyaaro calayha dusheeda arajulu qofka oo yuraahinu uu khamaar u rahan dhigto fa amanuhu lacagtiisa wisrun waa dembi wa calafuhu daaqiisana wisrun waa dembi wa rukuubuhu koritaankiisana wisrun waa dembi marka miqlaqa waxaa weeyaan waa leebka leebka nooco ka iyo muxuu ahaa gamuunka nooc ka mid weyaan marka waxay samayn jireen leebabkaas isaga ah yani waa waa maysarkii markii la ciyaara khamaarka leebab iyo waxba ay dhigi jireen yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaam aslaamti waa marka aslaamti weeyaan marka faras sidii loo adeegsana muxuu ahaa leebkii oo kale loo adeegsanaa waa yahay wa farasun farasna kan saddexaad lilbinati in la koro laguna shaqeeyo ayaa waxaa weyaan loo dhigtaa facasaa waxaa suuragala ah, ama waxaa laga yaabaa an yakuna inuu ahada sadaadan mid qofka ka daboola min alfaqri faqiirnimo insha allahu tacaala imam axmed ee soo saar sanadkiis waa saxiix marka faraska saddexdaa qaybood baa loo keydsadaa ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waalihi wasalam amaba loo dhaqaalaystaa baabu lmusaabaqati bayn alkhayr walibil geela iyo fardaha in la tartansiiyo ayuu baabkan u baabi weyaan laba kun boqol iyo sagaashanaad can abdilahi bni cumar xalw radi allahu taala canhu ana rasula rasulka sal slam saabaq wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardaha dhexdeeda allatii taasoo udmirat la boglaaliyey amaba la eh, xanaaneeyey amaba biluatikum jiim la geliyey farda jiim la geliya <laughs> ya farda jiim ma la geliyaa weyaan la leyliyey nacam nacam waxaa yahay saabaqa nabigan wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardaha allatii taasoo udmirat la leeliyey min alxayfa meesha xayfa la yihahdo magaalada madiina meel agteeda ku taalla weyaan waamaduhaa wa amaduhaa meesha ay yoolkeeda ay ku dhammaanayso oo muxuu ahaa tartanku ku egyahayna haniyat lwadaac meesha haniyatulwadaac loo yaqaano weyaan yani fardihii la leyliyey oo muxuu ahaa aad yani inta cunno badanaa markii aad aad u buurta ayaa kadibna meel kulul la gelinaya weliba heeryaa la saaraya cunadana waa laga yarayna iyo biyaha kadibna waa dhididaya eh, cadiintii iyo baruurtii wixyaa ka wada dhammaani iyo subagii marka wuxuu noqonayaa eh, soohane ayuu noqonaya seed iyo hilib isku maran ayuu noqonaya marka madaalay orodkii orodkii kada muxuu ahaa yani baahi iyo on aad uma qabanayaan marka waa waa faras aan sahlayn xaaladiisa aradka isaga marka waa qolyahan jiimka hadda gala sooma arkin muxuu ahaa murqaha kuuskuusano ama qoryahan ordaaga oo saas saasoo kale weyaan qolyahan iska fadhiyo oo waxba aanan qabanin <laughs> iska orod kuwa masuuxayaanba marka fardaha iyaga marka meel fogwa xayfaa meel la yidhaahdo ilaa shan mayl shan mayl shan mayl taqriiban waa toban iyo dhowr ama toban kilomitr wax ku dhow weeyaan marka ayuu nabigeena ka dhigay calayhi salaatu wasalaam saabaqa wuxuu tartansiiyey bayna alkhayri fardihi allati taasoo udmirat la boglaaliyey amaba waxa weeyaan la leeliyey min alxayfa wa amaduha meesha ay yoolkeeda ku idishahay uu tartan ku idil yahayna haniyatulida meesha la yihahd haniyatulidac waxay ku taallaa magaalada madiina masjid nabowi calayhi salaatu salaam dhanka waxaa weyaan midigta markaad qiblada loo jeedo dhanka midigta ay ka xigtaa meesha ayada waxaa weyaan masjid nabiga wax wey wax badan ma jirto aaday uga dhowda meel hadda waxaa ku taalla eh, nafaq amaba meelahan tanalka ahoo eh, baabuurta qaybna kor ay marayaan qaybna hoos ay marayaan meel ay ku taalla weyaan eh, sida noo imaan doontan kan kalena waa noo imaan doona insha allahu tacala meesha oo noo imaan doontoo la yidhaahdo masjid bani zuraqna kama foga ayadna kama foga weyaan wasaabaqa nabigeen wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi allataasoo lam tudmar aanan la laylinin min athaniyati aniitulidaac ilaa masjid bani ureyq ilaa masjid bani ureyq laga gaaro waxaan umaynaa xataa kilomitr ma dhamo aad bay meel aad u dhow ay ahayd waana cabdulahi bni cumar radia allahu tacala canhuma kaana wuxuu aday fii man sabaqa fii man duul ayuu ka mid ahaa saabaqa ku tartamay biha iyada ayuu ka mid ahaa weeyaan bukhaari ayaa soo saaray xadiidkaas iyo muslim masjid bani sureyq wuxuu ku ooli jiray beriga meel ay ku oli jireen marka hore oo la dhihi jira jamaaci haddana waxaa weeyaan dhulka asaga aha oo dhan masjidka ku yeelay oo lagu tukan jiray baaskan ka bixi jireen hadda meeshii waxaa qaatay eh, ninkan taajirka sacuudiga oo la yidhaha waliid bin dalaal ayaa meeshii laga iibiyey macal masjidkii macal dhulkii isaga ayaa wada qaatay marka dhul ayuu ka bilaabayo inuu dhiso oo masjid weyn uu ka dhiso dee gurye uun ilaahay u xaaladoodana uu ka dhiso meeshii marka muddo ayuu la xarbinayoo biyo ayaa galay biyo ayaa galay biyihii waa ka dhammaan waayeen adiga mark markii ay ku guulaysteen oo dee ay soo bixiyeen o meel dhaxaha marinaana waa la joojiyo waxaa layidhi meeshao dhanba wadanka dhanba waa la duminayaa oo waxaa weeyaan eh, eh, waxaa lagu waasicina xaramka hadda dhisma koleyba isagoon dhammaana ugu dambeysay xilliga an ugu dambeysay maaqaanadeesi la yeelay meelaha la joojin bay ku jirtay marka masjidkiina muxuu ahaa hadda masjid kama jira meeshii masjid bani israq marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa xilliga hadda uun muxuu ahaa toban sano wax uun agagaarkeeda intaas wuu jiray niyadii la rabay in masjid iyo dee meel ganacsi isku darana wixii isqaadan waayeen marka ilaahay baa ogsan saad noqon doona in dib loo soo celin doona in kale ma naqan waaya xadiidka laba kun iyo boqol iyo toban iyo sagaalaad anas bin malik waxaa lay radi allahu ta an arda qala wuxuu anas kaanat waxay hal lirasuul nabigu l sal slm tusamaa lagu magacaabo acadbaau alcadbaau ka dhiga tusamaa alcadbaau lagu magacaabo maxaa idiin qoran ninka alcadbaa sooma ya ya haddii ay xikaayata waa baab kale oo cadbaa magaceeda cadbaa loo yaqaano oo marka xikaayo ay tahay dhib ma lahan laakiin haddii waxaa weeyaan naaibulfaacilka laga dhigi in laga dhigo tusama waxay ahayd alcadbaau ee lagu magacaabi jiray mid lagu magacaabo wa kaanat waxay laa tusbaqu midaan laga hormarin xagga orodka iyo tartanka fa jaa caraabiyun yimid calaa qacuudin lahu qurbac yar uu saaran yahay riti la imaaday fa sabaqa waa ka hormaray faishtada daalika wuxuu ku darnaaday cala almuslimiina muslimiinta arrinta aad ba u dhibta muslimiintii nabi maxamed alai slam in laga hormaro wa qaala waxay subiqat alcadbaau cadba ayaa laga hormaray waayah faqala rasul wu yih sal slm ina xaqan xaq ayaa ahaaday allah alla weyne anlaa yarfac inuusan saramarin hayan shay oo min adunya addunyada ka mid ah ilaa hadduu saromaryo wadacahu alla lulka kusoo celiyaa adduunkan sidiisaas waa shay kasta oo halkaas la gaarsiiyo hoosbaa loo soo dhigi ilahay xaq subxana watacaala iyo arrin ilaahay subxana wa tacaala uu yeelay weeyaan buhari muslim xadis soo saaray xadiiska laba kun boqol iyo labayo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qal wuxu abu hurayra qala ilaa fii khufin waxaa weeyaan cag in lagu tartama cag qofka waxa loo isticmaala geela aw xaafirin ama qoob aw naslin amaba leeb iyo sahmi saddexdaas ba waxaa weeyaan tartan dhaqaalo lagu kala qaata la ogol yahay weeyaan yani awr khufka waa awrta iyo geela iyo lagu la tartansiiyo in waxaweye eh, eh, amiirka iyo qofka madaxda ah amaba jiha kale oo ka madax banaan dadka tartama inay dhaqaalo dhigto oy tiraahdo qofka halkaad soo gaaro tartankaas geela muxuu ahaa qofka usoo horey amankan labaad anka sacidaas leey dhib ma lahan ah, weeyaan waa qofkii xaafirkana waa qoobkii o fardihii iyo wixii la halmaalo oo muxuu ahaa baqashii iyo dameerkii wix la midka kolleyba way soo gelayaan ayadna eh, sidoo kale waa la mid toogta caadigahna waa la laakiin masaladaas waxa weeyaan xakaam ba ku jirta oo jiha ka madax banaan oo dadkan tartama ka madax bannaan inay tahay ayaa waxaa weeyaan eh, asaas ah inkastoo jihooyin yaryarna mararka qaar ay imaan karaan laakiin asal ahaan haddii labada qof ay yidhahdaan xoolahan wada dhigno kadibna waxaa weeyaan qofka hormara xoolaan qaadani baabulqimaaray soo gelaysaa arrintaadi lama ogola oo waxyaaba hadda dhacay ka mid tahay hadda qolyahan kubadax ciyaaro iska tacbaanka ah kuwa aan weyn ma ahno hadda dhaqaalaha lagu shube muxuu ahaay sharikaadka ay dacmiyaan oy eh, dhaqaalaha siiyaan oo isku xayeysiiyaan ma ahane yani kuwan hadda xaafadeena ka jira laga yaabaa in la yidhaahdo aan tartanno lacagti afarta kun shanta kun soo dhiga ciddi marka muxuu ahaa rayso ayaa dhaqaalihii bixinays kuwa kalena waa firi ma arrintaasoo kale waxaa weya inay khamaar noqoto ayaa halisa ah weeyaan waaya baabu fadli ramyi toogta fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo sagaalsaddex iyo sagaashanaad can salamatin ilaa kaco waxaa laga wariyey radia allahu taala arda salama waxaa markii aad maqashaan waxaa idinka soo dhici ma taqaanaan ya ya nin aad u orod badan oo dheereeyo oo fardaha iyo awrta iyo ka dheereeyo waaya xadiidka laba kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can salamatin ilaa kaco waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala wuxu yhi salama mara nabiyu nabigaan ayaa soo way toganayaan ama ha barteen amaba ku tartameen fa qaala nabi nabigan wuxu yh sl sl irmuu bani ismaaciil ismaaciil wiilashiisiiyow toogta oo toogta sii wata fa ina abaakum aabihin wuxuu ahaaday fa ina abaakum aabihin kaana wuxuu ahaaday raamiyan mid toog badan ayuu ahaa amaba wax toogta ayuu ahaa irmuu war muxuuaha tuura leebabka iyo wixii lamidka midka ah wa ana maca bani fulaan anigana reer bani fulaan ayaan la jira dad ayuu sheega wuxuu yidhi ana qolyahaan la jira qaala wuxuu amsaka waxaa istaagay axadulfariqay labada kooxood mid ka mid ah rag tartan ku jiray koox kamid ayaa istaageen biaydihim gacmoodii ay mxuu ahay joojiyeenoo inay wax tuuraan way joojiyeen toogtu way joojiyeen fa qala rasul wuxu yiri sal sl maa lakum laa dhacoodan mxuu ahaa wax u gamanaynin maxaadan wax u tooganaynin qaaluu waxay kayfa narmi sideen mxuu ahaa u tooganaynaa wa anta fiihi macahum adoon la jira haddii marba adi la jirta in nagala adkaana wanagsoonan maxaan isu lugoynayna amaba sida mxuu aha meel adiga aad la jirto inaan ka adkaano miyaa munaasab noo ah oo kale labada waa noqon kartaa weyaan waayahay qaala nabi wuxuu faqala nabi nabig wuxu sal sl irmuu toogta fa ana aniga macakum kullukum dhammaantiin baan idinla jiraa saas weeyaan bukhaari ayaa soo sar xadidkaas xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad can cuqbat bni camir waxaa taala an qal wuxuu cuqba samictu rasul la baan ka maqla sal slam wahuwa nabigan cala mimbari isagoo saaran yaquul wuxuu leeyahay wuxuu akhrinayaa waaciduu u dayaarsada lahum ayaga ma staactum waxaad awoodaan oo min quwati awooda gaaladii xarbiyiinta ahaa wixii awoodaad awoodaan u diyaargarooba ayadaas nabigoon akhrina ala sl ayaan maqlay kadibna wuxuu leeyahay alaa hooyaay ina alquwata awoodda la sheegay min quwatin oo alla yidhi alramyu waa toogta alaa hooya ina alquwata quwadda alramyu waa toogta alaa hooya ina alquwata awoodda alramyu waa toogta weeyaan iyo wax in hadda adduunka maxaa lagu haysta ma taqaanaan adduunka waxaa lagu haystaa sawaariikh oo caqaaradaha mari kuriya muxuu ahaa shimaaliya qolyahan kuriyada waqooyi wuxuu le waxaa leeyahay hub waxay haysataa haddii lasoo tuura los angeles iyo muxuu aha maraykan duqayna marka waa in muxuu ahaa sidii laiskaga celin lahaa laga shaqeey gantaal dheerayo hebel u samaystay cunuqabatayn hala saaro wahaa kada maxaa yeelay khatarta uu leeyahay hubkaas ayuu nin walba yaqaanaa weeyaan xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad amaba xadiidka xadiidka laba kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad can uqbata bn caamir waxaa laga wariyey ayضا qal wuxuu yhi bn camir radi اlah ta arda samictu rasul la baan ka maqla sal slm yqul isagoo satuftaxu calaykum arduun ardooyin baa lidiin furi doonaa arduun ardooyin ayaa lidiin furi doonaa yakfiikum اllahu alla weyne ayaa ama falaa yajizu falaa yacjiz yuusan ka cajizin axadukum midkiin an yalhuwa inuu ku ciyaaro biasumihi leebabkiisa iyo waxyaabaha la tuura inuu barto ood muxuu ku ciyaaro ood muxuu ahaa nin forti amaba aad u yaqaano ku noqdo yuusan qofka ka cajizin weeyaan falaa yajizu kama yacjizu haddii adra kama cajizaya axadukum midkiin an yalhuwa inuu muxuu aha ku ciyaaro ood ku toogbartay biasumihi leebkiisa weyaan muslim ayaa soo saaray xadiidka laba kun boqol iyo lixii sagaashanaad can abi najix sulami waxaa laga wariyey can abi najix waxaa laga wariyey assalamiyu raximah llah radia allahu ta an arda cafwan qala wuxu yidhi samictu rasul ban sal slm yqul isagoona man balaqa qofkii gaaro bisahmin leeb la gaara fii sabiila jidka alleh fa huwa isaga lahu isaga wuxuu leeyahay fa huwa isaga lahu isaga ay u sugnaad darajatin ama fabalaqtu waxaan gaarsiiye yowmeyda maalinta ayada sita cashara sahman lix iyo toban sitata cashara sahman lix iyo toban leeb ayaan gaarsiiyey balaqa yacnii markuu tuura gaalka xarbiga ha gaarsiiye weeyaan amaba muxuu ahaa ha dhinto ama ha dhaawacmo ama si kale ha noqdee waxaa weeyaan qofka gaarsiiyo oo leeb muxuu ahaa jidka alleh inta gamo amaba wax tuura gaarsiiyo qofka asaga daraja ayuu jannada ka leeyahay saasuu nabigeena cadayna sal slm marka saxaabigaas abi najiixa wuxuu leeyahay lix ayaan gaarsiiyey <clears throat> maalinta iyada qaala wuxuu yidhi wasamictu waxaan maqlay qowla nabigeena isagoo alayhi sala slam man ramaa qofka tuura bisahmin le fii sabiila jidka alleh fa huwa isaga cidlu fa huwa isaga cidlu muxararin qof la xoreeyey ajir laga hel laga heli ayuu dhigmaa weeyaan cadlu ama cidlu muxararin qof la xureeyey u dhegankiis weyaan qof la xureeyey maxaa ajarka laga hel waa taqaanaan saasoo kale ayuu nabigeena cadayna sal l slm abu daawuud tirmidi nasaa-i waxaa weeyaan waana xadiis saxiixa baabu muraacaati maslaxati dawaabi fi sayr gaadiidka la saaran yahay amaba safar hala noqda ama si kale muxuu aha jihada loo socdee gaadiidka la saaran yahay maslaxadooda in la dhowra oo la ilaaliyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun boqol iyo xuquuqdii yani xayawaanka xataa in la ilaaliyo xadiidka laba kun boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi lahu taala arda qala abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm idaa saafartum haddii aad ku safartaan fi lkhisbi barwaaqa iyo doog iyo biyo iyo baat haddii aad muxuu ahaa xilli ay jirto aad safartaan ood gaadid wadataan faactuu waxaa siisaan alibila geela waxaa siisaan xadahaa dheefteeda min alardi arda ka siiya haddii la farda amaba dameer amaba waxaa weeyaan baqal waa la mid waidaa safartum haddii aad safartaan fi sanati abaarta faasricuu calayha asayra socodka aad ku socotaan dadejiya dusheeda faidaa arastum faida carastum bileyl haddii aad habeen guur degtaan adinkoo guuritaan aad habeennimo ku degtaan tacriiska aakhir leylka in la dega ayaad mucaris ama tacriiska waxaa la yihahda annuzuul fii aakhir leyl habeenka qeybtiis dambe in la dego ayaa awalkiisa dambe aad degtaan fajtanibuu ka fogaada aariiqa jidka ka fogaada fa inahaa iyada mawa alhawaam cayayaanka iyo bahalaha meesha ay usoo dumanta waa bileyli habeenka oo habeenkii cayayaankaas iyo bahalaha iyo suuxaanyada iyo abeesoodhinka iyo waxaas jaqaha ku jira oo dhan xitaa muxuu ah cidoodka cafwan cidoodka maahan waxaan kala jeedaa yani waxyaabahan dadka cuna libaaxa iyo laga yaabaa amaba kuwa ka tabarta inay jaqda iyo mugdiga iyo ka soo baxaanoo meelaha bannaan oo waddada ah ay usoo baxaan lidaalika eh, meelaha aanan dadka ay marmarin haddii eh, muxuuaha qofku jid soo maro jidkaas waxaa laga yaabaa inuu raadkii muxuu ahaa iyo eh, maritaankii ay cayayaankaas iyo bahallahaas iyo waraabahaas iyo ay mareen inuu arka ayaa suuragal weeyaan marka haddii aad meeshaa degto marka jidki waxaa laga yaabaa cayayaankaas iyo bahallahaas iyo waxaas inay xataa kuwa lugeynayo meesha mar laftirkooda ay kugu soo laamaan xadiidka laba kun boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can anas bin malik waxa lagu radiya allahu taala arda qal wuxu anas kunaa waxaana idaa nazalna haddii aan degna manzilan boos laa nusabixu kuwa aanan tukanin salaata duxa xataa tuxalla alrixaal gaadiidka ilaa laga heryada laga dejiyo salaad lama tukan jirin yacni gaadiidkii oo taagan oo culays maanta o dhan soo waday ama caaw o dhan soo waday qofka inuu iska yidhaha waa sunnaysani maya abu daawuud ayaa soo baabun fi duljati habeen guurka weliba habeenka awalkiisa hore oo la gura ayaa duljada la yihahdaa baabun fi duljati habeen guurka mugdiga lagu habeen guura ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can anas maalik waxaa lagu radi allahu taala ada qala ila anas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l calaykum waxaad laasintaan ood ku dhaqantaan ama aada socotaan biduljati habeen guurka oo weliba qeybtiisa hore maxaa yeelay fa ina alarda arada alle tutwaa waxaa la duubaa bileyli habeenka oo waxaa weye arladii habeenkii qofka waa loo soo gaabiya abu daawuud ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa waxaa degta laba lixdan laba baabun arajulu qofka ayaa axaqu ku habboon bisadri daabatihi gaadiidka asaga u saarnaa qeybtiisa hore isaga ayaa muxuu ahaa u xaqnimo badan oo qofka la soo kora inuu horay ka fariisto iyo inuu gadaal ka fadhiisto waxaa weeyaan xaqa horimarka waxaa iskale qofka gaadiidka iskale laba ciladba waa suuragal tan koobaad horta horumarka waa takrima iyo qofka in la karaameeyo qofkana xoolihiisa isaga milkigiisa ah in lagu karaameeyo ayaa ka haboon in qof aanan milki lahayn in lagu karaameeyo tan labaadna waxa weeyaan gaadiidka dadejintiisa iyo tartiib usuwaditaankiisa iyo amarka la siinaa gaadiidka aqoon ahaan qofka gaadiidka iskale ayaa kaga aqoon badan qofka aanan gaadiidka lahayn labadaad sababood awgeed ayaa asal ahaan waxaa iskale xaqa horumarka qof gaadiidkale laakiin qofka gaadiidkale hadduu yidhahda adiga gaadiidka noo wad faraskii horay fuul amaba shukaantii hore adig gal amaba xataa gaariga wad haddii lagu yidhaahdo oo qofkii gaadiidka lahaa uu ku siiyo dhib maba jir nacam waa noo iman doonta insha allahu tacaala xadiidka laba kun iyo laba boqolaad caawa meel fiicanaan marayna xadiidka laba kun iyo laba boqolaad bifadli illahi caza wajal can buraydat xalawi ibni xusaybin qala wuxuu yihi burayda radi allahu taala arda baynamaa goor rasuula rasulka al sal slm inshuu u socdo jaa'ahu rajulin baa u yimid ninkaa miyaa taqaanaa ninka isaga ah waxaa weeyaan xabiib ibnu shahiid oo rawaadda xadiid ka ah, ayaa riwaayo kale ku sheego leeyahay mucaad ibn jabal radi allahu taala arda baynamaa goor rasul rasuulka alyamshi u socda jaaa waxaa yimid raju nin baa yimid wa macahu ninkana wuxuu wataa waa mucaade ximaaru dameer fa qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow irkab dameerka soo kor wa taahara arajulu ninka gadaal buu isu dhigay oo gadaal buu u turkay qayb dambe ayuu aaday fa qaala wuxuu y rasul rasulka sl slm laa ku haboonaan badan oo ku xaqnimo badan bisadri daabatika gaadiidkaaga qaybtiisa hore minii aniga adiga ayaa iga haboon oo iga xaqnimo badan saasuu nabigen yidhi sal slm ilaa an tajcalahu lii inaad anig ii muxuu ahaa ii ogolaato baab kale laakiin adiga ayaa iga xaqnimo badan qaala wuxuu fa inii aniga nabi allow qad jacaltuhu laka adiga ayaan ku yeelay oo adiga ayaan muxuuaha ku ogolaaday halkaas kor fuul weyaan farakiba nabigeen wuu koray calayhi salaatu wasalaam abu daawuud ayaa soo saaray iyo tirmidi waana xadiis saxiixa hada wallahu aclam wsala allah waslm cala abdi rasul mustafa